haayo inuu ku cadfo shayga meesha ugu dambayda iyo tadriij in yar in yar oo tadriijka macnihiisu waxa weeye anna maa qablahaa yanqadii shay-an fa shay-an ilaa an yabluga algaaya waxa ka horeeya xataada oo macduufu calayhigii ah in yar in yar u dhammaana ilaa uu gaaro haayadii ugu dambeyday sidaasay faa'iideyda macduufu calayhigiiya yar in yar u dhammaana ilaa uu gaaro haayadii ugu dambayday sidaas darteeday waajib noqotaa in macduufku uu noqdo jus macduuf calayhiga ka mida ah jus inuu noqdo ama kal jus inuu noqdo saasay waajib ku noqoto marka wax lagu cadfaayo shuruud afar uu leeya wuxuu ku yidhi waa yushtaradu waxaa la shardiyaa fiihi fi lcadfi cadafka xataa wax lagu cadfaa an yakuuna inuu noqdo almacduufu kan lagu cadfaa bihaa xataada isman waa afar shardi oo matniga ku taalla afar shardi ayaa la yska rabaa marka xataa wax lagu cadfaa shardiga ugu horeeya wuxuu yahay waa in macduufku uu isim noqdo ficil ma cadafto ficil ma cadafto oo laguma cadfi karo ficil wax la yidhaahdo shardiga labaad isimkoo daahiran daahir ah waa inuu isim daahira noqdo damiir laguma cadfo damiir laguma cadfo qaama naasu dadkii waa istaageen xataa ana anigu waa istaagay may lama ogola xataa ana anugu waa istaagay waa inuu noqdo isim daahira shardiga saddexaad wa an yakuuna waa inuu yahay isimkaasu bacdan gobol min almacduufi calayhi ka mid a ah. waa inuu bacdi yahy oo macduuf calayga ka mid a ah, xaqiiqatan ow xukma bacdi xaqiiqa waa inuu yahay ama bacdi xugun ahaana waa inuu yahay shardiga afraad wa gaayatan yool waa inuu noqdaa gaayadaasoo lahu lilmacduufi calayhi macduuf calayga u sugnaatay macduuf calaygu meeshuu ku dhammaanayo waa inuu noqdo macduufu calayhigu meeshuu ku dhammaanayay waa inuu noqdaa tusaale wuxuu yidhi akeltu waxaan cunay asamaka tamallaygii xataa raasaha macal madaxeedii waa cunay akeltu waan cunay asamaka tamallaydii ama kalluunkii xataa ra'saha binasbi alakri marka ra's afartii shardi waa lahayaa isim waa yahay ra'sigu daahirna waa yahay bacdi ka mid ah macduuf caleygana waaye oo madaxu waa juz ka mida ah samaga haayana waaye oo haddii lugihii laga bilaabo meesha ugu dambeyda madaxii ama xagga cunta ahaanba wax la cuno waa wixii ugu dambeeyey wax la cunoba oo baalka laga cuno waa meesha ugu dambeyday binasbi ayaa la akri waa xaqiiqo bacdi ka mida ah. xukunkiina waxaa ah acjabatni ljaariyatu xataa acjabatnii aljaariyatu gabadha ayaa cajab geliday xataa kalaamu hadalkeeda waa cajab geliday marka kalaamku bacdi xaqiiqa maaha laakiin xugun ahaan waaye xugun ahaan waaye maxaa yeele hadal keligiis meel istaagi kara ma jiro marka xugun ahaan waa bacdi ka mida iyada waa bacdi ka mida wayajuuzu waxaa banaan wayajuuzu waxaa banaan aljaru jar lahu lima bacdaha waxaa ka dambeeya la jaro waxaa kaloo banaan waxaa ka dambeeya in la jaro wayajuusu waxaa bannaan aljaru jar lahu lima bacdaha waxa ka dambeeya la jaro calaa ana xataa jaaratun waxaa lagu jaraa xataadu inay xaraf jeer tahay kamaa taqadama sidii ku soo hormaray fi lmakfuudaati makfuudaadda sidii ku soo hormaray markaasna waxaa la leeya xataa xarfu gaayatin wa jarin xataa ah, rasiha a laleeyahy xataa xarfu gaayatin wa jarin a ah, markaasna leeyahy wayajuusu rafcu godna waa banaan yahay lahu lima bacdaha waxa ka dambeeya la rafciyo wayajuusu waa banaan yahay arafcu god lahu lima bacdaha waxa ka dambeeya la rafciyo calaa ana xataa ibtidaa'iyatu inay tahayna lagu rafciyo calىa ana xataa ibtidaa'iyatu inay tahayna lagu rafciyo sidaasna waa banaanta wa ra'suhaana muxuu yahay marka hadday xataada ibtidaa'iya tahay wa ra'suhaana mubtadaun weeye wاlkhabaru khabarkiina maxduufun waa mid la xadfay ey xataa ra'suhaa madaxeedii ma'kuulun waa mid la cunay marka saddexdaasaa ku bannaan akaltu samakata xataa rasaha xataa rasiha xataa ra'suhaa saddexdaba saasay u banaanya wa am am lidalabi tacyiini cayinid la dalbideedu u sugnaaday amta waxay u sugnaatay lidalabi tacyiin min almukhaadabi qofka aad la hadlaydaad waxaad ka dalbee tacyiin qofka aad la hadlaydo aad waxaad ka dalbee tacyiin laba arrimood inuu kuu kala cayino labadaas arrimood waa kee waa hebel inuu ku yidhaad ka dalbee lidalbi tacyiin min almukhaadab qofka aad la hadlaydo ayaad ka dalbee labada shay inuu kuu kala cayino wa am am lidalabi tacyiin u sugnaatay waa goorma in kaanad hadday ahaato bacda hamsatin hamso hamsadoo daakilatin gelayda calaa axadilmustawiyeyni laba sinsiman mid ka mida fi lxukmi ku sinsinan fii danni lmutakalimi qofka hadnaya sida isaga danigiisa xukunka labadooda waa ku sinsiman yihin ah, labadooda xukunka waa ku sinsiman yihin labadooda mid inuu xukunka ku sugan yahay waa uu hubaa mutakalimka laakiin midka uu yahay a ka dheer galay tusaale ninkan agtiisa aada la hadlaydo mukhaadabka zayd inuu joogo iyo in camar joogo labada mid inuu joogo waa aada hubtaa ishkaal kaagama jiro laakiin waxa kaa qarsoon wuxuu yahay waa midkay midka jooga tacyiinkiya kaa qarsoon labadoodii mid inuu joogo waad hubtaa marka maxaad ka dalbayda markaad la khidaabaydo ood leedahay a cindaka zaydun am camrun inuu kuu cayino midka agtiisa joogo saasaad ka dalbe inuu kuu cayino aad ka dalbe jawaabtu saas darteeda waxay noqon kartaa oo kali ah zaydun amase camrun labaday mid noqon karta markaad tidhaahdo azaydun cindaka am camrun jawaabtu wax kale ma noqon karto zaydun waa noqon kartaa camrunna waa noqon karta saddex shay midna ma noqon karto laa ma noqon karto nacamna ma noqon karto walaa aadda cindi walaa axadahumaa cindiina ma noqon karto saddexdaa midna ma noqon karto laa waxaan ku idhi waar zayd iyo camar kaa kula joogan kaasaa tii maya ada maya meeshaba manaasib ma aha labadoodii midaa kula jooga waa kee aan ku idhi ir marka laa ma noqon karto nacamna ma noqon karto war labadoodii kaa kula jooga Eh, meesha maba soo geli karto soo ma jeedid labadoodiiba ilama joogaana ma geli karto saabya waaba hubaaba markaan saas leeyahy anoo huba keliyaan adeegsan karaaba ah, keliya waxaan kaa dalbaa waxay tahay inaad ii cayinto midka agtaada joogo waa zayd iyo waa camar labada mid inaad ii cayinto sidaas keliya ayaanba kaa dalbayaaba w ow ow litakyiiri khiyaargelinay u sugnaatay awilibaaxati banayn bacda dalabi o waxaa la fiiriyaa waxa ka horeeya haddii dalab ka horeeyo labay mid faa'iideydaa inay takyiir faa'iideydo iyo inay ibaaxo faa'iideydo labadaasay mid faa'iideydaa haddii khabar ka horeeyana saddexay mid faa'iideydaa isagaa noo soo wade ow maxaa la fiiriyaa waxa ka horeeya haddii uu dalab ka horeeyo dalab labay mid faa'iideynay takhiir khiyaar gelin oo lagu leeya labadaba khiyaarood u iyo ibaaxo labadaba in waa lagu ogoli kala dooro labada inay tahay ah, khiyaar gelin waa labada kala dooro isku heli maydide ah, labada kala dooro way isku heli maydide khiyaar gelintu ibaaxaduna labada waa ku banaan yihiin wey labada waa ku banaan yihin wa aw aw mawduucatun liaxadi shaycayn ah, laba shay midkood awil ashyaa macnaha bacda dalab waa laba shay midku ah, labay faa'iidaydaa takhyiir aw ilibaaxa bacda dalabi dalab ka gadaal xaalay ahaatay fiiri marka naxwu tasawaj guurso hindan aw uqta ama walaasheed hadda dalaba ka horeeya tasawaj waa dalabka waa amarkaas hay-owdan maxay faa'iideyneen khiyaargelin labadooda mid dooro ilaa nikaax kuma jamci kartid laba gabdhoodoo wada dhashay hal mar hal mar wa an tajmacuu bayna اkhtayni yaa laydinka xarimo ilahay leey laba walaala inaad nikaax ku jamcidaan ama milkulyamiin war waa laydinka xarimay marka tasawaj oo dalabaa hor martay hindan oo ukhtaaca ka dambayda waa khiyaar gelin owdaas waxaa lagu leeya kala dooro isku heli maysid wajaalis fariiso waa alculamaa culamada la fadhiiso aw izuhaada zaahidiinta dadka zuhaada la fadhiiso awdan ayadana dalaba ka horeeya waa jaalis oo amarkaa ka horeeya maxay faa'iideynaya ibaax maxaa maxaa diidaya haddaan gelina culammada la soo fadhiisto gelina dadka zuhaada cubaada maxaa diidaya wax diidaya male oo qolo walba dhanka ay ku sarayda aan ka faa'idaysto oo kana zuhdiga iyo cibaadada aan ka faa'idaysto kana cilmiga aan ka qaato maxaa ii diidaya wax diidaya male marka halkaas maxaan ogaanay o hadiiba dalab ka horeeyo labay mid faa'iideynay takhiir iyo ibaaxo haddii khabar ka horeeyana waa tana walishaki shaki ayay u sugnaatay awil ibhaami qarin awi tafsiili kala saareed bacda alkhabari khabar ka gadaal haddii khabar ka horeeyo saddexdaan macnay mid faa'iideynay shaki inay faa'iideydo ibhaam waa tacmiya indhatirid wey ama qarin wey ah, ibhaam waxaa wax qarinaa waa mutakalimka ah, asagaa ka qarina tacmiya la yidhaah saamixuu ka qarina ee waa og yahay asaga mutakalimka iyo tafsiil oo ah bad ijma bacd alijmac marka gabalna taqsiim iyo waa laga cabira taas taqsiim waa laga cabira walishaki shakiyay u sugnaatay awilibhaami aw itafsiili bacd alkhabari labihna waa nagaanay yowman maalin aw bacda yowmin ay yidhahdeen asxaabulkaaf ayagaa shakisan mutakalimkaa shakisan markaasu wuxuu leeyahay maalinan godkaan ku jirnay ama maalin gebelka ah, isagaa shakisan labisna waa nagaanay yowman maalin aw bacda yowmin maxaa ka horeeya owda khabara ka horeeya haddee khabarka waa hamoodin khabarulmutade waa jumlo khabariyaa maxtamala sidqa walkadib jumlo khabariyaha laga hadlaa jumlo khabariya hadda ka horeyda labisna waa nagaanay khalaas owda ka damayn marka yowman nagaanay ow bacda yowm waa shak ayadoo faa'iidaynayda ibhaam ibhaam iyo tacmiya cala saamic in laga qariyo qofka aad la hadlaydo oo saamica inaad arrinta ka qarido ood ka ibhaamido wa inaa annaga ow iyaakum ama idinka alla calaa hudan hanuun ku sugan aw fii dalaalin mubiinin ama baadicad ku sugan kollayba labadeennu isku waddo kuma wadno labadeennu isku wado kuma soconno ah, nabiga suubana waxaad ku tira gaalada wa inaa anaga o iyaaku fiiriya marka mutakalimku isagu caalimu arrinta ku yah labada arrimood midkay tahay ma nabigaa shaki uga jiray asaga iyo gaalada qolada hanuunka ku sugan maya shaki ugama jirin wuu ogaa inuu hanuunka isaga ku sugan yahi ayaguna ay baadiyeysan yihiin laakiin tacmiya la yidhaah ibhaamaa la yidhaah waxaana lagu soo jiida war yaa baadi aad idinku ku sugantihiine annaga xaqii ku sugane bal dhan kale inay bal qofkaanu ha fakaran kollayba labadeenna qofay ka hoos baxsanta ah, bal inuu isla xoogaa uu iswaansado is yidhaa waraadha bal horta faker ah, nawcan ma saasaa laga rabaa wa inaa annaga ow iyaakum ama idinka ayaa la calaa hudan hanuun korkiis ku sugan ow fii dalaal mubiin labada ow way isku qabsadeen culummadu labada ow waa midda midda ifaanka faa'iideynayda qaar waxay idhahdeen wa inaa ow iyaakum waa owdaas saas darteeda musanifka waxaad moodaa taas inuu ka dhigayo de qaar badanaana ka dhigeen qaar kane waxay idhahdeen ow fii dalaalinta dambe wa sababta ah owdan jumla khabariya kama horaydo waxaana raba jumlo khabariyadu inay horaydo jumladii khabariyada halkay ku sugnaaneen wa inaa annaga ow iyaakum kainuna lacalaa hudan fiiri wa inaa annaga ow iyaakum ayaa kainuna calaa hudan hanuun ku sugan markaasaa jumladii dhacday ow fii dalaalin mubiin markaasa imaanay sharaxa inayn dhigay tafsiilkii ama taqsiimkii waa kana kunuu ahaada huudan yahuud noqda aw nasaara macnaha yahuudi waxay leedahay qaalat ilyahuudu kunuu huuda wa qaalat inasaara kunuu nasaara saas weeye maahan inay leeyihiin yahuuddu war ama yahuud ama nasaaro nasaaranimo ma ogola yahuud nasaaraduna yahuudnimo ma ogola qaalat ilyahuudu kunuu huudan waqaalat nasaara kunuu nasaara kunuu ahaada huudan yahuud aw nasara ama kirishtaan noqdo marka kunuu huudan aw nasara marka awdaas weeye awdaas ayaa faa'iideynaysa waana midda taqsiimka ku timaada oo alkelimatu ismun aw ficlun aw xarfa midda ku jirta weye taqsiimka midda ku timaada waa midaas wey middaas weye وإmا إmا بkasr اhmزةi xaal ay ahaatay mil ow oo kale weeye baعda dalbi xaalay ahaatay wاlkhabri ow hadday baعda dalb dhacdo maxay faa'iiday jirtay laba midkood takyiir iyo ibaax soo maaha hadday dhacdo baعda اkhabarna saddex mid ka mida imana waa lami dhacdo baعda dalb labay mid tusee takyiir iyo ibaax hadday dhacdo bacd alkhabr saddexay ma tuse shak ibhaam iyo tafsiir waa sidii oo kale wa ma ima bikasri hamsati xaalay ahaatay milu aw oo kale wey bacda dalabi xaalay ahaatay walkhabari naxwu tazawaj guurso tazawaj guurso ima hindan hindo wa ima ukhtaha isku heli mayde labada kala dooro ima wa ima ima wa ima labada kala dooro wuxuu ku yidhi wa baqiyaة اamilai waadix mtilada kole inta hartay iska cadda mtilada ah, intaa hartay waa caddahay ibaaxadii shakigii ibhaamkii tafsiilkii kulli waa ku cad yihiin miaalka ibaaxada waxaa tidhaa tacalam baro ima fiqhan wa ima naxwan war labada mid kan libin keen ah, fiqi ama naxwo xadida labadaba inaan ku dadaalo ah, xadida duurkaan soo dhegeysaa fiqiga markaasaa naxwada casir iska dhegeysaa ha ii diida marka waa ibaaxa taas soo maaha taas waa ibaaxa shakina jaaa ima zaydun wa ima camru shakiga igu jira mid yimid aanan aqoon jaaa ima zaydun wa ima camru mid waan hubaa laakiin midku yahay maa qaamo ibhaamkiina qaama ima zaydun wa ima camru wa an anu marka ee ibhaaman samayna qaama ima zaydun wa ima camru waa ogtahay midka istaagay tafsiilkiina imaa shaakiran wa imaa kafuuran insaankii labadaasu noqda marka xaqi ilahay u caddeeyey ima shaakiran wa ima kafuura ima shaakiran xaaluu yahay wa ima kafuuran xaaluu yahay mid abaalka dhac badan wa qiila waxaa la yidhi ina alcaطfa cadafka inamaa wax kale maan huwa cadafku xaasilu bilwaawi ku soo xasila qaala qiila wuxuu leeyahay imaada imaada iyadu xarf cadaf maahan ee wowda la socoto wey wowda la socoto wey imaa shaakiran wma wma saas darteeda midda horeyda imaada hore inaysan xarfcadaf hayn waa lagu ijmacsanyahy midda dambaydana wow xarfcadafa la socda marka lianlaa yalzama ijtimaacu xarfay cadfin yakuunu axaduma laqwan si aysan uga dhalan laba xarfu cadaf inay kulmaan oo mid laaqi yahay si aysan uga dhalan a waxaa la yidhi xarfu cadaf ma ahan ayadu ee macnihii owda inay faa'iidaydaan meesha loo keena iyada xarafka wax cadfana waa wowda ayada meesha loo keenay litufida macnaa aw macnihii awda inay faa'ideedaan laga raba iyadu maclalaan ma wowduna waa xarfu cadaf qiila saas leh qiil ayaa sidaas leh wa qiila waxaa la ina alcadfa cadafka inamaa wax kaleman huwa cadafku bilwaa weeye haye imaaduna wa ina ima imaana xarfu tafsiilin weeye kalula midda hore xaalay la mid tahay midda hore xalay la mid tahay fa inahaa labada ima ilaa mar kastoo wax lagu cadfaa laba ima ay isla socoto ah, laba ima tazawaj imaa hindan wa ima uktaha tazawaj imaa hindan wa ima ukhtaha dhammaan misalada oo laba imaa ku jirta marka waxa lagu cadfaa jaaa ima zaydu wa ima camrun qaama ima zaydu wa ima camrun ima shaakiran wa ima kafuuran imaada dambe oo laysku haysto waa xarfu cadaf iyo ma ahan midda horay lamid tahay xarfu tafsiil weeye ma ahan xarfu cadaf u ley qiilkaanu fa inahaa midda horeba xarfu tafsiil weeye marka wa haada alqiilu huwa alasax wakhtaarahu ibnu maalikin kitaabkaa kuu dhiga wa haada alqiilu huwa alasax qiilkaas wey qiilka saxda asagaa asaxa wa haada alqiilu huwa alasax wkhtaarahu ibnu maali nina maalina saasuu doortay imaa wax ma cadafto ee markaad aragto imaa wax lagu cadfaa wowda la socto wey caadifku imaaduna macnihii owday kuu faa'iideynay wa bal bal liliraabi jeesiyay u sugnaatay qaaliban sida badan sida badan marka sida badan wey marmaray waxay u timaadaa litarki shay ila alahami in shaygii laga tago oo mid ka sii muhiimsan laga sii aado shaygii inta laga tago mid ka sii muhiimsan laga aado waa ku timaada tir waxay leedahay wejuka najmu wejigaagu waa xidig oo kale wejuka annajmu marka ka tag idraab maaha inuu wejigu xidig oo kale yahay macnihii laga jeesa maahe mid ka sii sarreeyaa la aadaa markaasa balilbadr aad leedahay maya waaba day afariyo toban kasii taqbali الshams wejka الnjm bal اlbadr bal الshams fiiri bal qaaluu adgaaثu axlaamin waxay idhahdeen qur'aankan waa qarawiyaal laysku dardaray markaasaan e baliftara maya qaraw maahan isagaaba been abuurtay maxamed fiiri kasii darana aadeen e markaasina bal huwa shaacirun maye waxa weyan iftira maahane shaacir weeyo hadalkiisa waxa weya gadaygaasu dadka uga gada uu ku macaaneyna ah. marka sidaas waa ay ku timaadaa waxay ku timaadaa litarki shay ila alahami minhu saas ku timaadaa saas marka waxaa la yidhi bal qaaluu adgaafu axlaamin bal iftaraahu bal huwa shaacir fii kuli waaxidatin min haadihi mbdil kelimad kastoo saddexda kamida ah baadilowyaalay ku yihiin wlmubdilu raja baadilowna waxaa lagu yaqaana la yidhi noqnoqoshada yatalawanu alwaanan walaa yahbutu calaa xaalatin waaxida baadilow hal xaalad kuma sugnaado waa ismidabayna hadba maalinba midabu isku yeelaya magac cusub baadilow waxyaalaha lagu yaqaana kamidta isbedelka maalin walba waa un koox cusubuu ku jira maalin walba waa urur cusub maalin walba waa shaati cusub maalin walba waa fakrad cusub maalin walba waa aragti cusub baadilow calaamadaha lagu yaqaana ka midta hmm, almubdil rajaac yatalawan alwaan waa ah, noqnoqosho badan yahay noqnoqosho badan yahay waay iطraab naxw qaama zaydunaa istaagay bal camrunaa istaagay bal camrunaa istaagay bal camrun ayaa istaagay bal marka wax lagu cadfo marka wax lagu cadfo waxay noqon kartaa bacda alihbaat bacda alamri waxay noqon kartaa bacda alihbaat waxay noqon kartaa bacda alamri hadda bacda alihbaat isagaa noo mitaaliyey isagaa noo mithaaliyey qaama zaydunaa istaagay bal camrunaa istaagay amarkiina waxaa leedahay akrim zaydan karaamee bal camran camar karaamee bal camran camar karaamee labadaas meelood marka labadaas meelood markay dhacdo waa bacd alihbaaday dhacday ama bacd alamaray dhacday maxay faa'iidaydaa macnaahu idraabka macnihiisu wuxuu yahay bacda haadayni naqlu xukmi maa qablahaa lima bacdaha wixii ka horeeya xukunkiisiya loo soo rara waxa ka dambeeya wayasiiru maa qablahaa kalmaskuuti can waxa ka horeeyana wax laga aamusayuu la mid noqona bal bacda اlihbaat hadday dhacdo sida miaalka matniga qaama zaydun bal camr ama ay dhacdo bacda amri bacda alamr ha y sida akrim zaydan bal camran labadaas macnaheedu wuxuu yahay naqlu xukmi maa qablahaa waxa ka horreeya xukunkiisa in lasoo raro halkaa loo raraa limaa bacdaha waxa ka dambeeya wixii ka horreeyeyna wayasiiru maa qablahaa kalmaskuuti canhu wixii ka horreeyena wuxuu noqonaa sidii wax laga aamusay oo kale hadda markaa tihi fiiri qaama zaydunaa istaagay ka jeeso bal camrunaa istaagay waxaad sheegtay camar inuu istaagay zaydna maya kamaba adan hadlin istaag umana sugin kamana anfi sidii adoon soo hadal qaadin lamid ah. haddaad tirado soonigii sheegay waa l maya asad lam yakun can qasdin looma qasdinba waxaad moodaa carabka inuu ku dhacay oo kale ah. qaama zaydunaa istaagay markaasaad maya bal camruna istaagay ah. macnaheedu waa maxe zayd istaagiisa inaan ka warramo aniga qorshahaygaba mahayn saasoo kale wey zaydaa istaaga inaan ka warramo qorshaba iguma jiro aniga waxaan kuu sheegay saacaddan laga bilaabo camar inuu istaagay zayd istaagiisna kuuma sheegin fadhigiisna kuuma sheegin maba soo hadal qaadin ba anugu wax carabku iskaga dhacay u ah marka muxuu noqday sidii ayadoon laga hadlin oo kale kalmaskuuti can waxaan ku idhi akrim zaydan zaydka bal camr camar kalaame macnaheed waxay ka la mid tahay adoo yidhi wareedhi carabka iga dhacaye camar karaameyn anugu kula rabo oo zaydkana anugu karaamayntiisa iyo karaamayntiis midna kaalama hadlin waa sida iyadoon lasoo hadal qaadin u lamid idraabku markaa hadduu noqdo bacda alihbaat wa bacda almri macnihiisu waa maxay waxa weeyaan naqlu lxukmi limaa bacdaha waa in xukunka waxa weya waxa ka dambeeya loo raro xukunka waxa ka dambeeya naqlu xukmi maa qablaha lima bacdaha wayasiiru maa qablahaa kalmaskuuti canhu waxay kaloo wax lagu cadfaa bal bacda nafyi wanahyi bacda nafyi wanahyi waxbaa lagu cadfaa miaal maa jaaanii zaydun zayd iima imaan bal camrun camara ii yimid walaa tadrib zaydan zayd ha garaacin bal camran camar garaac waxaa kaloo wax lagu cadfaa bal halkee wax lagu cadfaa bacda nafyi wanahyi markaas macnaheedu wuxuu noqonaa taqriiru xukmi maa qablahaa wa ihbaatu naqiidihi limaa bacdaha bacda nafyi iyo bacda nahyi marka wax lagu cadfo muxuu noqonaa manhi iraabka macnihiisu ilaa bal iraabay tustaay iraabku wuxuu noqonaa macnihiisu taqriiru xukmi maa qablahaa waxa ka horreeya xukunkiisa waa la suga waihbaatu naqiidi lima bacdaha iyo waxa ka dambeeya in loo sugo kan hore xukunkiisa xukun ka soo horjeeda saas wey sidaas wey bacda nafyi bacda nahyi labadaas iطraabka macnihiisu wuxuu yahay taqriiru xukmi maa qablahaa wa ihbaatu naqiidihi lima bacdaha waxaan ku yidhi fiiri maa jaaanii bal inuu ii yimid warkiis daa waa la suga lanfima inuu ii yimid hasoo hadal qaadin iima imaana camruna ii yimid camarna maxaa loo sugaa kaas xukunka laga anfiy xukun ka soo horjeeda ah. nahyi waa sidoo kale laa tadrib zaydan zayd ha garaacin bal inaad garaacdo warkiisba daaye camran garaac fiidi zayd garaacidii aan la garaacin waa loo suga laga anfima ha isku garaacina lagu leeyay ah, markaasa waxa ka dambeeya waxa loo sugaa wax ka soo horjeeda kan hore soo garaacidda looma diidin garaacidyaa loo suga garaacidyaa loo suga garaacidyaa loo suga marka sida misaaladaas aan sheegnay dhammaan ka muuqata marka wax lagu cadfaa bal macduufku waa inuu mufrad noqdo macduufkeedu jumlo ma noqon karo jumlo ma noqon karo waa inuu noqdo mufrad haddii jumla la xidhiidhsato waa xarfu ibtidaa'in ee caadifo maahan bal hadii jumla ka daba marto waa mix macnaheedu xarfu ibtidaa'in la caadifo waa xarfu ibtidaa'e maahan caadifa maahan idraabna mar walba waa tuse laakiin idraabyada kala baro hadday jumla ka dambayda idraabka macnihiisu waa maxe waa labu mide ima alibdaali wa ima intiqaali haddii bal jumla ka dambaydo horta iطraabay tuse weligeed bal iطraabay wadataa laakiin iطraabyadiyaa kala duwan hadda mufrad waa ogaanay labaan u qaybin bacd اإثbاaط bacd dalb waa ogaanay maxaan kaloo ogaanay bacda nafyi bacda nahyi iطraabka wuxuu noqonaa haddii uu noqdo jumlo ay ka daba marto raabku laba mid noqona ibdaali wixii ka horrey in la burina xukun ka horreeyey iyo intiqaali la burin maayo waa laga guura labadaasuu noqon kara tusaale wa qaaluu isagoo ibdaaligii ah oo la burinayo xukunkii hore wa qaaluu gaala waxay yidhaahdeen itakada araxmaanu allaha raxmaankaa wuxuu samaystay waladan caruur subxaana ilaahay baan ka nastahay inuu caruur samaysto bal iskabada inuu caruur samaysto caruur alla ma samaysane ila iyagu waxay lein malaa'igta banaatullaahi ah soo maaha bal warkeed ka bax in ilaah caruur samaysto ma jirtee buri horta taas hum malaa'igtu cibaadun waa addoommo addoommada mukramuna la karamay cibaadun waa khabar mubtadihuu soo qadaro hum malaa'igtu cibaadun waa addoommo addoommada mukramuna la karamay marka balkan maxay faa'iidayday ibdaac ah, qawlkii xumoo gaalo gaalo quruley qowlkeeda in la buriyo ah, oo la yidhaha sal iyo raad ma leh saas buu faa'idey in waxaa la mid ah am yaquuluuna gaala waxay leeyihiin bihi nabiga jinnatun waaliya ku sugan bal inuu waaliye ku sugan tahay wax jira maahan taas buri horta waali inay ku sugan tahay wax jira maahan mana jirto jaaahum gaalada wuxuu ula yimid bilxaq xaqaasay dhibsanayaan ah, xaqu ula yimide waaliyo kuma sugna soo ma jeeda intiqaaligii qad aflaxa waxaa liibaanay man tazaka qofkii isdahiray oo wadakara xusay isma rabbi rabbigiis magaciisa oo fasallaa tukaday bal tu'iruuna fiiri waa laga guura maahane la burima markaasa baab kale la aada bal tu'iruuna waxaad dooraydaan alxayaat addunya nolo dhow tii hore inta laga guura hadda masle kale loo guura fiiri ee tii hore la burima waladayna agteenna waxaa ahaaday uu ilahay yidhi kitaabu kitaabkoo yantiqu bilxaq xaq ku hadlaa wahum addoommadina laa yudlamuuna la dulmi maaha ka guur intaana wax la burinayo maaha waa suganta ee masle kalaa la gelaya inta masaladan loo kaadiyo ha intiqaalku waa saas inta masalada halka loogu kaadiyo aa masle kale la gela haddana soo ma jeedid bal quluubuhum fii kamratin ah, quluubtoodu daboollay ku sugan tahay ama muquursanaan ama tiimbasho oo baatil ay aada u dhex tiimbatay min haadaa warkan loo sheegaayo ay ka xiranta ay ka daboolanta walaakin laakin lilistidraaki ka daba tegiday u sugnaatay laakiin hadal tegay in laga daba tago ay u sugnaatay laakiin laakiin marka wax lagu cadfaa saddex shardiya leeda wax la iskagama cadfo laakiin marka wax lagu cadfaa saddex shardiya leeda sharxa dhiga saddexdiiba ah, laakiin marka wax lagu cadfa meeqa shardiya leedahay saddex saddexdiiba sharaxa dhigay fiiriya lilistidraaki wuxuu ku xijiyey wa shardulcadfi bihaa laakiin wax lagu cadfo shardigeedu ifraadu macduufiha macduufkeeda waa in la kala yeelo ko wwuquucuhaa iyo inay laakintu dhacdo bacda nafyin ow nahyi labadaas mid waa inuu ka horeeyo labo wacadamuqtiraaniha bilwaawi waa inaan wow la xariirsan waa inaan wow la xariirsan wow waa inaysan la xariirsan saddex shardi waay hadday iyadoo wow la xariirto ad aragto maahan caadifo iyadoo caadifo maaha wa shardu lcadfi bihaa in wax lagu cadfo shardigeeda ifraadu macduufiha horta kowda qabso mcduufkeedu waa inuu mfradi wa wuquuquhaa baعda nfyin oo nahyina ku darso laba ka dhig wacadamu qtiranihaa bilwaawina saddex ka dhigo saddex shardi ma haydaa ah? xay tustaaho macnaahad wahiya kabal tufiidu taqriira maa qablahaa wa ihbaata naqiidi lima bacdaha bal macaanideed mid kamida soo maha macnahaasay istustaa laakiin halkaas meelay uga midta ah, macaanidii goormay tusii jirtay macnaha bal bacda nfyi oo nahyina tusiid soo maaha hadda ayadaba bacda nafyi nahyi sooma dhihin halkaas meelay kala mid tahay marka ilaa iyadoo bacda nafyi nahyina dhece waaba shardi meel kale maba dhici karto iyadoo caadifa soo ma jeedid marka bashii oo bacda nafyi oo nahyi dhici jirtay tiyay la macnota tiyay la macnota walaakin laakin lilisid raaki ka dabategid ayay u sugnaatay naxwo maa marartu ma soo marin birajulin nin saalixin wanaagsan sow nafyi maaha laakiin daalixin aan soo maray kii hore waa la suga nafyigii hore waa la suga ma soo marin saalix inaan soo maray haba kasoo hadal qaadin horta eh, dadba maadan soo marin miya xoogaa istidraaga waa in laga dab markaasaate maya waxaan soo marin mid xumoo daalixa daalixuna wuxuu ka soo horjeedaa saalix ah, saalixaad ka soo horjeedaa waa mid xun wey saalix hadduu mid fiican yahy saalix waa midka xaqa ilahay xaqa addoommada guta kanuna waa midka xaqa ilahay xaqa addoommada dayaca saalix waa aladii yuadii xaqa allaahi wa xaqa alcibaad labada waa gudana saalix lama yidha qofka haduusan labada gudan daalixna waa aladii yudayic xaqa allaahi wa xaqa alcibaad xaqa ilaahay ku leeyahy xaqa addoommada ku leeyahy inu dayaca kaasaa daalix noqona waayahay walaa dhe la la la mawduucatun ayadanaba waxaa loo dejiyey linafyi اxukmi xukun in laga anfiyo camaa bacdaha waxaa ka dambeeya naxw jaa zaydunaa yimid laa camrun camr ma imaan jaa zaydunaa yimid laa camrun camr ma imaan walaa laa mawduucatun waa mid loo dejiyey linafyi اxukmi xukun in laga anfiyo xukunka fiirihe sharax sharaxa fiirihe xukunka a haabitu usugnaaday lilmacduuf caleyh xukun oo dhan maahan xukunkii macduuf alayga u sugnaadaa macduuf laga anfinay saasay tusaa xukunkii macduuf alayga u sugnaaday aa macduufka laga anfina ah. aa macduufka laga anfina saas weeye walaa laa mawduucatun waa mid loo dejiyey linafyi اxukm xukunka in la anfiyo xukunkii ahaabita u sugnaaday lilmacduuf alayh yaa laga anfina ama bacdaha waxaa ka dambeeya maduufka waxaa ka dambeya waa macduufkii waxaa ka dambeeya saasaad leedahay wa qasri cala macduuf aleyh macduuf caleygaa lagu kooba macduuf caleyga aa lagu kooba ayadaa halkay dhacdaa horta laado fiiri halkaas saddex shay ka gadaalay dhacdaa id ciladu waxay tahay sharax mayla socotaan id ciladu waxay tahay laa yucdafu bihaa laada wax laguma cadfo ilaa bacda alihbaati maahane aw ilamri bacda alamri maahane aw inidaai bacda anidaai maahane ama nasa alayhi siiba wey sida u nasgareeyey oo cadeeyey siiba weyhi wa nasa calayhi ibnu hishaam fi awdax ibnu hishaamna uu awdaxa ku cadeeyey marka halkay dhacdaa laadu bacda alihbaat aw almri aw inida saddexday dhacdaa saddexdaasay dhacdaa waxayna faa'iidaydaa ihbaat waxa weya linafyi اlxukmi اhaabiti lilmacduufi calayhi cama bacdaha wa qasrihi calى اmacduufi calayh halkaas xukunka lagu koobo marka bacd اisbaat isagaa noo mitaaliyey naxw jaaa zaydunaa yimid laa camrun ma imaan iiri xukunkii loo sugay macduuf calayga oo zayd ah a camar laga anfinay imaatinka yaa lagu koobaa lagu gaabina oo lagu keli yeela macduuf calayga oo zayd ah ayadoo bacdaan amar dhacdayna idrib zaydan garaac laa amrana garaacin fiiri xukunkii garaacidda oo zayd waa la suga isaga waxaana laga anfine waxa weeyaan waxa ka dambeeya oo camara camar gow ha ku siin ah, nidaagii waa la mid yabna akii labna cami yabna yabna akii wiilkan adeerka u ahaayo labna cami matid waxa weeyaan adeerkay matid wiilkiisa oo ma sinin oo ima ah, ah, adeer ma nihin waayo ah, eh, yabna akii wiilkan adeerka u ahaayo labna cami in adeerkay ma tihide adeeran ku ahay in adeerkay ma tihid waay ibna akii waa walaalkay wiilku dhalay sooma soo adeer uma tihid inam ibna camkuna walaalaa tihin walaalaa marka yabna akii dhe wiilkan adeerka u ahaayo labna cami maya ina adeerkay maaha waxaa tiraa markaa wiilkaan adeerka ahayaan u yeerayaa midka cilmo adeerka aannaho adeerkay dhalay u yeeri mayo dhe haddee cadafka marka laa wax lagu cadfaa shuruuday leedahay ogow hadda saddex meelood inay dhacdo waa ogaan laakiin shuruuddeeda ma aanaan ogaan meelahay dhacdo oo saddexdaa waa ogaanay macnahay faa'iidayneydana waa ogaanay laakiin shuruudul cadfiya naga maqan waa ku dhiga wuxuu ku yidhi washardu lcafi bihaa ifraadu macduufiha biitifaaq waxaa laysku waafaqsan yahay mufrad waxaan ahay inaysan cadfi karin ah, mufrad kaliyahay cadafta waaba biitifaaqin ah, miaalada dhanna saasay ahaayeen wa tacaanudu mutacaadifayha labadeeda laysku cadfaana waa inaysan isku rumoobin waa inay isdiidaan laba shay oo isku rumoobi karta ma lasku adfi ma layskula cadfi karo la wtacaanudu waa inay isku madax adkaadaan isdiidaan mutacadifayha watacaanudu mutacadifayha labadeeda laysku cadfaa waa inay isdiidaan oo aysan ahayn laba isku rumoobayda bianlaa yasduqa axaduhumaa cala alaakhar ma banaan inaad tidhado inaad tidhaahdo jaaa rajulunaa yimid laa zaydun ma imaan laa zaydun zaydraju waa noqon karaa zayd waxaa ku rumooba inuu rajul yahy laba shay oo isku rumoobayda layskulama cadfo ma layskula cadfo والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد